bsm اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin والصlaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyaءi والmurslيin nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbih وslm تsliima kaثيirا allahuma climna ma ynfacuna وانfacna bma clamtna allahuma ina nasأlka الفqه fi الdin rb اشhrx lii صdrي وysr lii أmrي wxlul cqdة min lisani yfqhu qwlي wuxuu ihi mualifku raximah اllahu tacala insha allah tacala waad iga dab akhrin doontaan والxukم waaجib وmandub وma أbixa والmakruه mع ma xurima mع الصحيiح مطلقا والفاسد min qاacd hadan أو min caabd فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والتارك بالعقاب والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تارك عقاب وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بال ولا عقاب المباح من ثواب فعلا وتركا بال ولا المكروه عكس ما نديب كذلك الحرام عكس ما يجيب وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقيد والعلم wاlcilmu lafظ lilcumuumi lam yukhaas lilfiqhi mafhuman bal ilfiqhu akhaas وcilmuna macrifaة اlmacluum inطaabqat liwaصfihi اlmaxtuum wاljahل qul tasawur الshay calى khilaafi waصfihi اladii bih calى وقيل حد الجاهل فقد العلم بسيطا أو مراكبا قد سمي بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصورا والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب وظن تجويز أمرين مرجحا لأحد الأمرين فالراجح المذكور ظنا يسمى وظرف الم... والظرف والطرف المرجوح يسمى وهما وشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران wuxuu yidhi wاlxukmu waajibu wamanduubu wma ubiixa wاlmakruuhu mac ma xaruma wاlxukmu xukumkii waajibun waajib weeye wamanduubun sunnihii weeye wamaa shay weeye ubiixa la baneeyey waa mubaaxi eh wاlmakruuhu iyo makruuhii mac maa xaruma markii lagu daro kii xaaraamoobay ee muxaramka ahaa maca asaxiixi saxiixa maciisa muطlaqan xaaluu yahay mid aan la kala qaadayn saxiixaas wlfaasidi iyo faasidkii min qaacidin qof cibaadadii ka tegayoo ka fadhiya xaggiisa ha ka ahaadaan labadani saxiixii iyo faasidkii haadaani labadan ow amase min caabidin qof cibaadaysanaya oo cibaadadii la imaanaya halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku axkaamtii takliifiga ahayd ayuu ku tilmaamaya mualifku markuu noo soo sheegay fiqiga tacriifkiisii ayuu halkana ku tilmaamayaa axkaamtii fiqiga ahayd ee takliifiga ahayd ee fiqigu ku meeraysanayo wuxuu ka dhigay toddobo xugum ayuu ka dhigay marka fiqigu waxa weyaan in toddobada xugum la barto oo la garto wey xukumka horta waxaa lagu tacriifiyaa khitaab ullahi tacaala almutacaliq biafcaali اlmukalafiin biاliqtidaa'i aw اtakhyiir khitaabka ilahi subxaanaه wa tacala kula khitaabayo addoomihiisa ee ku tacalluqa afcaasha mukalafiinta ku saabsan ima alab ama doorgelin biliqtidaa'i markii lagu yidhi waa alab marka dalabkaas ayaa wuxuu noqonaya marna dalab ficil marna wuxuu noqonaya alab tark wixii in la sameeyo ama in laga tago dalab ficligiibaa marna wuxuu noqonayaa ima calى sabiili اljasmi wاlilzaam oo markaa wuxuu noqonayaa waajib hadduu yahay yani calى hayri wajhi اlilzaamna wuxuu noqonayaa manduub tarkigiina saasoo kale hadduu yahay calى jihati اlilzaamna waa xaaraam hadduu yahay calى hayri wajhi اlilzaamna wuxuu noqonayaa makruuh takhiirkuna waa mubaaxi marka antaas ayay axkaamtii takliifiga ahayd laakiin mualifku wuxuu ku daray axiixii iyo faasidkii axiixa iyo faasidka ayuu ku daray laakiin saxiixa iyo faasidka waxaa weeye inta badan culammada usuuliyiintu waxay ku daraan axkaamta wadciga ah. ila axkaamtii waa laba qaybsata axkaam ah iyo mid wadci ah. marka axkaamta takliifiga waxay ka dhigaan shantan soo tilmaannay waajibkii iyo manduubkii makruuhii iyo muxaramkii iyo mubaaxii shantaas ka dhigaan saxiixa iyo faasikan waxay ku daraan axkaamta wadciga ah maxaa yeele wax dalab ah oo ku jira ma jiro ayagu waxa weyaan calaamo ayay u yihiin ficilkii mukalafka maxaa yele axkaamta wadcigu waxa weeye kownu shay sababan aw sharطan ama jaclu shay sababan aw sharطan aw maanican aw saxiixan aw faasidan marka ayaguna shan bay noqonayaan sabab iyo shar iyo maanic iyo saxiix iyo faasid laakiin mualifku wuxuu ka dhigay toddobo ayuu axkaamta takliifeed ka dhigay oo saxiixii faasidkii ku jiray axkaamta wadciga ah, ayuu ku soo daray axkaamta takliifiga ahayd asagoo ku raacaya asalkii u nadmiyey oo ah kitaabka alwaraqaat waraqaadkana uu nagu soo dhaaftay inuu sidaas u qaybinayo laakiin sida yani loo badan yahay usuuliyiintu inta dambe yani uu taqsiimkooda ku fadhiistay waxa weyaan axkaam takliifka inay shan yihiin oo hantaas aysan ku jirin saxiix iyo faasidka intii kale ay yihiin waaya marka dib buu ka tilmaami doonaa mualifku axkaamtan oo mid kasta uu tacriifin doonaa saa darteed halkan ku degdegi mayno tacriifkooda halkan uu leeyahay min qaacidin haadaani oo min caabidin waa iska tatimatu beyt yani cibaaradaas ama jumladaas macna nooma samaynayso weyn yani markii aan laqmaynayn waxaa looga jeedaa saxiixan iyo faasidkani qof fadhiga xaggiisa ha ka ahaadaan ama qof cibaadaysanaya xaggiisa ha ka ahaadaan macnaha nusakda qaar ba waxay qorayaan min caaqidin badela min qaacidin min qaacidin marka caaqidku wuxuu noqonaya qofkii mucaamalaadka maaliga ah galay ayuu noqonaya beecii iyo wixii la midkaa iyo xataa nikaaxi ila nikaax laftigiisa waa caqdi waa caqdi cuquudii ka mid ah marka kaasaad moodaa inuu kaga sii fiican yahay min caaqidin haadaani aw min caabidin haddaan dhahno min qaacidin waxaa ka sii haboon min caaqidin nuskhada ah inkastoo nuskhadaas ay naadir tahay nuskhadu waxay u badan yihiin min qaacidin adi nuskhada maxay qoraysaa caaqidin qaacidin bay nuskhadu u badan yihiin laakiin nusakh yar baan ku arkay min caaqidin marka caaqidaas ayaad moodaa macna inuu kaga sii macaan yahay maxaa yeelay waxay noqonaysaa markaas saxiix iyo faasidku waxay galaan mucaamalaadkiina way galaan cibaadaadkiina way galaan marka min caaqidiin waa qofkii caqdiga gelaya mucaamalaadka aha mucaamalaadka maaliga looga jeedaa iyo mucaamalaad kale dee ankixadii wixii la midka ah iyo waxa weeye cibaadaadka waayahay wuxuu idhi wlxukmu xukumkii waajibun weeye waajib wamandubun iyo mid la suneeye weeye wamaa iyo kii wabiixa la baneeyey wlmakruuhu iyo makruuhi mac maa xaruma lagu daro kii xaaraamoobay oo ahaa muxaramkii maca saxiixi saxiixa maciis mutlaqan xaaluu yahay saxiixaasi midaan la kala qaadayn yacni saxiixii iyo faasidkii sawaa'an min qaacidin haadaani labadani qof fadhiya oo cibaadadii ka tegaya xaggiisa ka ahaadaan ama min caaqidin qofkii caqdiga samaynaya mucaamalaadka samaynaya ha ahaadaan xaggiisa ka ahaadaan aw min caabidin qofkii cibaadada samaynayay macnaha markuu leeyahy maca saxiix mutlaqan wuxuu uga jeedaa ama saxiixaasi ha ku tacalluqo waajib ama ha ku tacalluqo waxaan waajib ahayn ilan saxiixii marna wuxuu ku tacalluqi karaa shay waajib ah sida cibaadadii faradka ahayd oo kale marna wuxuu ku tacalluqi karaa wax aan yani waajib ahayn sida cibaadadii sunnaha ahayd oo kale marka mutlaqan saas uga jeedaa iyadoona kala qaadayn falwaajibu waajibkii almaxkuumu kii lagu xukmay weeye biawaabi awaab fii ficilkiisa watarki ay wabilcaqaabi caqaab lagu xukumay fi tarki ka tegitaankiisa waaya waajibkii ayuu halkan ku tacriifinaya waaya horta axkaamtu ma aha waajib iyo manduub iyo muxaram ma ahee kuwa waa ficilkii ficilkii uu xukumku tacalluqay wey u fiirso laakiin axkaamtu waxa weyaan iijaab u fiirso iijaab waajibin nadbi sunnayn karaaha taxriim ibaaxa kuwaas axkaamtii takliifi ah laakiin culamadu iska tajawuz majaaz bay u isticmaalaano wixii ficilka wasfiga u ahaa oo ahaa waajibkii iyo manduubkii ayay ka cabiraan axkaamtii shanta ahayd marka waa iska majaaz waxa weyaan dhibaataha male waajibka haddaba wuxuu ma kaana fii ficlihi اhawaab wa fii tarkihi alciqaab sidaas ku tariifiyey waxaa soo dhaaftay waraqaadki inuu yidhi maa yuhaabu faaciluhu wayucaaqab eh taarikuhu qofkii sameeyana wax la abaalinayo qofkii ka tagana markaa la ciqaabayo yani marka uu leeyahay qofka sameeya waa la abaal marinaya waxaa soo hosgelaya manduuki ila manduuki qofkii sameeya waa la hawaabinaya waxaana kaa baxaya muxaramkii iyo makruuhii iyo mubaaxi ilan intaa midna qofkii sameeye lama tawaabinayo marka la yidhi wayucaaqabu taariku huna waxaa kaa baxaya manduubkii maxaa manduubka qofka ka taga lama ciqaabayo laakiin qof kasta oo waajib ka taga miyaa la ciqaabaya maya ilahi subxana wa tacala hadduu doono uu iska cafin karaa in shaa caaqaba wain shaa cafa canhu saa darteed wayucaaqabu taariku waxaa ka haboon culimmadu in la dhaho wayastaxiqu taariku alciqaab yani qofka ka tegay wuxuu mutaysanayaa ciqaab ayuu mutaysanayaa hmm. waayahay falwaajib waajibkii almaxkuumi kii lagu xukumay biawaabi awaab abaal fii ficlihi samayntiisa watarki iyo bilciqaabi ciqaab tarki ka tegitaankiisa waaya waajibka magacyo kala duwan buu leeya waxaa ka mid ah lafdigan alwaajib allaazim alxatm almaktuub alfard fardna waa la dhahaa xatmina waa la laazimna waa la maktuubna waa la alfaadaaso dhan waxa weeye sharcigu wuu ka cabiraa wanadbu sunnihii maa shay weeye fii ficlihi samayntiisu athawaabu uu thawaab ku sugan yahay walam yakun uusan ku sugnayn fii tarkika tegitaankiisa alciqaabu ciqaab walam yakun uusan ku sugnayn fii tarkika tegitaankiisa ciqaabun ciqaab macnaha manduubkiiba halkan ku tilmaamayaa manduubkii ayuu halku tilmaamaya wuxuu idhi waa waxa qofkii sameeyana la awaabinayo qofkii ka tagana aan la ciqaabayn haddaba farqa udhexeeya manduubka iyo waajibka waxa weyaan inta dambe yani xagga ka tegitaanka xagga ficilka way ka siman labadaba qofkii sameeye waa la awaabinaya laakiin xagga ka tegitaanka ayaa waajibkana qofkii ka tagaa la ciqaabaya oo ama ciqaab mutaysanaya manduubkana uusan mutaysanaynin ciqaab waayahay ki u lahaa waraqaadkii ma yuaabu faaciluhu walaa yucaaqabu taarikuhu limada manduub asal ahaan waxay ka timid ba layidhi min nadaba wuu u yeedhay bimacnaa daca manduub marka asalkiisu waa ism mafcuulo min nadaba bimacnaa daca maxana sharcigu wuxuu qofka u yeedhay inuu sameeyo wanaaggaas ama khayrkaas dabeetana markii ism mafcuul laga dhigay waxay ahayd in la dhaho almanduubu ilayh saasuu asalkiisu aha almanduubu ilayh kii sharcigu dadka ugu yeedhay dabeetana lafdigii xarfujarkii ayaa laga tuuray tawasucan markaa almanduubu uu qadaran yahay laakiin almanduub saasa lagu soo qaabsaday manaa kii layskugu yeedhay wayaan xaggiisa addoommaha loogu yeedhay waaya manduubku yani amalihiisa waad garanaysaa salaadaha sunada ah ee soonka sunnaha ah cadaygii inuu qofka cadaydo ila ahiri amalihiisu farbaanta asmaadiisana waxaa ka mid ah almanduub alsunna almustaxab altaawuc alxasan alnafl almuraqab fiih intaaba waa la dhaha waaya alfaadaas waa mutaraadif culamada qaar kale yar qaadqaadan way jiraan oo sunnada ka dhiga wuxuu nabiga alah slat slaam uu laazimay mustaxabkana wuxuu marmar uu sameeyey ka dhiga Eh, tadawucan qofku wuxuu ku sabafalaya dee uu iska samaynayo eh, yani sunno nabi alah slam uu laazima aan ama uu yani eh, sunnadiisii dee hadiya jeer uu samayn jira aan ahayn qofku inuu salaado sunnahoo aan rawaatibta iska tukado maanto ama soon dee iska joogta iska soomo oo waa tadawuc faman tadawac khayran fahuwa khayru lah waaya wanadbu sunihii maahu shay weeye fii ficlihi samayntiisa uu ku sugan yahay althawaabu thawaab waa abaalkii iyo jazaagii walam yakun uusan ku sugnayn fii tarkihi ka tegitaankiisa ciqaabun ciqaab uusan ku sugnayn walaysa fi lmubaaxi mubaaxii kuma sugno min hawaabin wax hawaab ah mintaasi waxaa weeye waa zaa'idu bita'kiidi nafyi way faa'idaynaysaa walaysa fi lmubaaxi kuma sugna min awaabin wax awaaba ficlan xagga samaynta wax awaaba kuma sugno wa tarkan xagga ka tegitaankana wax awaaba kuma sugno bal walaa caaab bal iskaba dhaafe walaa caqaabin caqaabna kuma sugno ficlan wa tarkan xagga samaynta iyo xagga ka tegitaanka macnaha wuxuu ku leeyahay mubaaxu isilaaxan waa laysa fii ficlihi awaab walaa fii tarkihi caqaab laysa fii ficlihi awaab walaa fii tarkihi ciqaab yacni waa waxa ficilkiisana wax awaabuusan lahayn ka tegitaankiisana wax ciqaaba aanu lahayn marka wax ku tacalluqa ficilkiistarkiisa oo awaab iyo ciqaab toona ma jiro sida weeye laakiin marka luu leeyahay ka tegitaankiisa ama samayntiisa wax awaaba ma leh waa haddii qofku uuna niyeysanin inuu ilaahi subxaanau wa tacaala daacadiisa uu ku gaadho mubaaxi lakiin hadduu niyeysto mubaax mubaaxaad ka mida ah inuu daaca ku gaadho ajir baa loogu qoraya maalan qofka haddii cuntadu cuno aslan waxaweya cuntadu waa mubaax qofka awaabna ku heli maayo cunitaankeeda ka tagana ciqaab ku heli inuu de naftiisa dila mooyaane laakiin haddii cuntadii uu cuno litaqawi cala daacat illahi inuu daacada ilahi subxana watacala ugu xoogaysto dee markaa waxay noqonaysaa wasiilatan ila aaca oo qaacidadii waxay soo isgelaysaa alwasailu laha axkaam almaqaasid markaa awaab iyo ajir ayaa looga qorayaa cuntada uu ku cunay biniyat altaqawi cala aacat illah ajir baa loo qoraya sidoo kale haduu seexdo maalan habeenkii si subax ugu soo tooso ama qiyaamaleelkii oo ugu nashaado ama daacada ilahi subxana wa tacala ugu xoogaysto ajir buu ka helayaa markaa hurdadaas waaya lakin waxaa laga hadlaya mubaaxii alaslu waxaa weyaan in wax hawaab ah ficilkiisa inuusan lahayn wax ciqaaba ka tegitaankiisa aanu lahayn sidaa waay wuxuu yidhi walaysa fi mubaaxi mubaaxi kuma sugna min awaabin wax awaaba ficlan agga samaynta iyo watarkan xagga kategitaanka bal walaa ciqaabin wax ciqaab ahana ma leh waayahay wadaabiط اlmakruuhi makruuha daabitkiisu ama qaacidadiisu waxaa weeye caksu maa nudiba wixii la suneeyey cagsigiisa weye kasoo horjeedkiisa weeye kadalika saasoo kale alxaraamu xaaraantiina caksu maa yajibu wixii waajibayay cagsigiisa weeye yani wuxuu ku tilmaamayaa makruuha iyo xaaraantii tacriifkoodii ama qeexitaankoodii wuxuu ku leeyahay uu soo koobo makruuhuna wuxuu lid ku yahay e, manduubkii xaaraantuna waxay lid ku tahay waajibkii taas macnaheedu waxaa weeye maadaama aan ku soo tacriifinnay manduubka maa yuthaabu faaciluhu walaa yucaaqabu isdaba mari oo waxaa dadaa markaad makruuha aad tacriifinayso maa yuhaabu taarikuhu imtiaalan walaa yucaaqabu faaciluhu marka makruuh wuxuu noqonayaa waxa qofkii ka taga ilahay dartii uga tagana ajir uu ku helayo qofkii sameeyana aan la ciqaabayn wa cagsiga tacriifka manduubka cagsi buu ku oo makruuha maala maxaa ka ah makruuha waxaa ka ah in e, qofkii uu tukado asagoo oo ah ay kaadahays maalan ama baxadrat dhacaan cunto xadradeed yani asagoo cunto agtaallo uu markaa uu salaaddii tukado ama qaadigii uu kala xukumo laba qof asagoo cadhaysan waa makruuh e, qofkii hadduu sameeyana dembi ka soo raaci maayo hadduu ilahay dartii uga tago arrinkaasna ajir buu ka helayaa ilahay dartii hadduu uga tago waxaan ugu qaydnay imtiaalan haddii ilah darti uusan oga tegine uu sidiis iskaga tago marka wax ajri male lakiin ilahay darti hadduu oga tago asagoo marka ilahay u dhowaanaya arrinkaas markaas ajri loo qoraya xaaraantuna waa cagsiga waajibka waajibka waa kusoo tacriifin maa yuthaabu faaciluhu wa yucaaqabu taarikuhu yucaaqabu taarikuhu marka xaaraantain wuxuu noqonayaa taariifkeedu maa yuthaabu taarikuhu imtiaalan waa waxa la hawaabinaya qofkii ilahay dartii oga taga wayucaaqabu faacilu qofkii sameeyana la ciqaabayo xaaraantana waa arta inaan ku qaydna imtiaalan xagga tarkiga qofki ilahay dartii uga taga xaaraanta ajri buu helaya awaab oo maqsuudku waxaa weeye haddii qofkan maalan zinadii uga tago ilahay dartii ajri buu helaya zina loogu yeedho xumaan baa u arkay xumaanta ilahay dartii ba uga tegay xaaraan baa la siiyey xoolo xaaraana ilahay dartii buu jiida xoolaha xaaraanta ajir buu helaya been buu doonay inuu sheego ilahay dartiiba beenta uga tegay isagoo ilahay subxana wa tacala amarkiisa qaadanaya ajir buu helaya laakiin hadduu yani muxaramaad badan iskaga tago isagoon xusuusnaynba damaankiisa baynu ku soo dhicin marka ajir ma yeelanayo u fiirso marka eh, maa yuaabu taariku imtiaalan qaydkaasa muhiima ah wayucaaqabu faacilu qofkii samayna markaa ciqaab buu mutaysanaya waaya u fiirso waajibka markii aan tacriifinayna maanan ku darin imtiaalan maa yuaabu faaciluhu imtiaalan mayna dhihin manduubkana mayna dhihin maa yuaabu faaciluhu imtiaalan mayna dhihin laakiin makruuha iyo muxaramka maa yuaabu taarikuhu imtiaalan baana iirso maxaan saa u kala qaadnay waxaan u kala qaadnay maxaa yeelay waajibka aslan qofku samayn mahayo ila imtiaala mr illah salaadda markuu tukanay de qofku dee imtiaal ma u samaynayaa u baahan yahay niyada niyadiina de waaba imtiaalki manduubaadkana saas ku qofku niyuu u baahan yahay markuu sadaqa bixinayo markii uu maaragtay salaad sunnaha uu tukanayo ila aakhirihi dee niyuu la imaanaya niyadaas marka imtiaalki ah. marka waajibka iyo manduubka ayagu imtiaalki wuu la socdaaba laakiin xaaraanta marna qofka wuxuuga tegaya dar ilaahay marna dee asagaa an u baahnaynba ama aan xusuusnaynba amaba dee yani wax haba yaraatay naftiisa raqbe u hayso xaaraanta ma jirto marka markaasoo kale hadduusan dee ilahay darta uga tagana ajir buu ku helaya xaaraantii hadduu ilahay uga tago hadduusan ilahay darta uga tegin oo uga tegana dee marka wax ajir leeyahay ma jirto daabi makruhi makruha daabitkiisu waxa wey alcaksu maanudi wixii la suneeyey cagsigiisa kadalika saasoo kale alxaraam xaaraantii casuma yajib wixii waajibaya cagsigiisa weeye wadaabi axiixi saxiixa daabitkiisu maa shay weye ku tacalluqay bihi magaas nufuudun fulitaan wactidaadun iyo tirsi la tirsanaya la xisaabsanaya muطlaqan gebi ahaanba wاlfaasidu faasidkii alladii kii weeye lam tactadid aanan tirsanin oodan xisaabsanin bihi asaga walam yakun aan ahayn binaafidin mid fulay aan ahayn idaa cuqida haddii la caido waaya halkan wuxuu ku sheegayaa daabidka saxiixa iyo daabidka faasidka saxiixu wuxuu ku tacriifiyey maa tacallaqa bihi nufuud wactidaad macnaha wuxuu uga jeedaa maa tacallaqa bihi nufuud walictidaadu muطlaqan bimacnaa waxa lana tirsanayo islamarkaa qofkii ka fulaya oo ka soconaya nufuud ama caqdi ha ama cibaada ahaado waa wixii nufuudu ku tacalluqo nufuudkan waxa loga jeedaa shaygii maqsuudkiisa lagu gaadho maqsuudkii lagogal lahaa in lagu gaadho shay kasta oo la samaynayana maqsuud buu ama cibaada ha ama mucaamalo marka haddii maqsuudkiisa shayga lagu gaadhayo yani maqsuudkiisa ku xasilo waxa weye waa saxiix maalan salaadda oo kale salaadda maqsuudkeeda waxa weeyaan in ilaahay subxaana wa tacala loogu dhowaado isla markaana ilaahay suu faray loola yimaado oo shuruuddeedii arkaanteedii la ilaaliyo haddii haddaba sidaa ku dhacdo waxay noqonaysaa salaad saxiix ah salaad waxay noqonaysaa saxiix ah nufuudkiina waa laga helay waayo nufuudkii oo ahaa in maqsuudkii lagu gaadho waa laga helay waana la ictidaad oo waa la tirsanaya muctadun biha waa la xisaabsanaya qofkii way ka gudaysaa oo waajibka kaga dhacaya hadday mucaamalo tahayna waa sidaasoo kale aali maalan beeca maqsuud buu le maqsuudkiisina waxa wey milki yani hanti wareejin weeye qofkii baayac ahaa inuu ku wareego hantida lacagta ee uu qofka mushtariga ah uu siinayo qofka mushtarigahna inuu ku wareego qofka baayaca silcadan ama badeecadan u iibinayo marka maqsuudka haddii beecu uu ku xasilo waa beec saxiix ah oo see u xasilayaa dee shuruuddiisi arkaantiisa waa la helaa shuruud uu leeyahay beecu shuruud buu leeyahay shuruuddiisii haddii la helo arkaantiisina la helo oo wax mawaanic ah oo markaa eh, beycii ku imaanay usan jirin beyc wuxuu noqonaya markaa saxiix ah bimacnaa naafid ah oo waxa weye fulaya ayuu noqonaya oo qof kasta waxa weye baayici mushtarigiiba ka faa'iidaysanayo milki inuu hanti u milkiyo waaya nikaaxa maqsuudkiisu waxa weeyaan ibaaxa in gabadhan ay xalaal u noqoto ninka zawjka ee loo meherinayo marka haddii maqsuudkaasi uu ku xasila nikaaxii bimacnaa arkaantiisii iyo shuruuddiisii uu oofsado isla markaana wax maanica u diidaya nikaaxa sixadiisa usan jirin marka wuxuu noqonayaa nikaax saxiixa haddii shuruuddiisii bal la waayo ama arkaantiisii la waayo ama maanicu ku yimaadana marka wuxuu noqonayaa nikaax faasida walidalik saxiixa iyo faasidku waa lid bay isku yihiin faasidkuna wuxuu ku tacriifay mualifku alladii bihi lam tactadid wixii aadan tirsanaynin walam yakun binaafidin idaa cuqid haddii caqdi yahayna mid fulaya ma aha caqdiga waxaa lagu sifeeyaa nufuud waaya macnaha faasidku waa wixii aan fulin isla markaana aan la tirsanin hadduu salaad yahay maalan shuruuddeedii ama waxba ka maqan saas darteed waxay salaad faasid ah maxaa yeele lama xisaabsanayo lama tirsanayo haddii uu mucaamalo yahayna shuruuddii mucaamaladaas bar ka mid ah ama arkaantii baa la waayo marka wuxuu noqonayaa mucaamalo ama caqdi faasid ayuu noqonaya saxiixa wakaa tacriifkiisu faasidka iyo baailkuna waa isku macno alfaasidu wاlbaailu mutaraadifaan cinda اljumhur san hadda kor soo tilmaanay kullu baailin faasid wa kullu faasidin baail laba masalo baa laga soo reebay labada masale horan uso shegnay soo maha labadee baab bay ku jiraan baab الnikaax wاlxaj xajka iyo nikaax hore baan usoo tilmaamay markaan waraqaadka aan eh, soo sharxayna waa yahay haddaba wuxuu idhi wadaabit saxiixi saxiixa daabitkiisu maa shay yatacalaqa bihi uu ku tacalluqo nufuudun fulitaan wactidaadun iyo tirsi muطlaqan eh, gebi ahaanba wاlfaasidu faasidku alladii kii weeye lam tactadid aanan xisaabsanin bihi asaga walam yakun aan ahayn binaafidin mid fulayda cuqida haddii la caqdiyo mid fulaya ma aha sida beecii maala shuruuddiisa bal la waayey naafid maaha bimacnaa beecani milkii ma faa'iidaynayo haddii laba qof maala caqdi beec wada galaan oo shuruuddiisii bal la waayey ribay wax kala iibsadeen ama beec harar bay wax kala iibsadeen de beecaasi naafida maaha milkii ma faa'iidaynayo waxaa waajib ah qof kasta in hantidiisii loo celiyo baayicana hantidiisii loo celiyo mushtarigan hantidiisii loo celiyo sidaasoo kale nikaax haddii shuruuddiisii la waayo wuxuu noqonayaa nikaax faasid uu noqonayaa nikaax faasid ama baatil ayuu noqonayaa walidaalika waxaa markaa waajib ah labada qof in la kala geeyo ama aynan isu dhowaanin maxaa yeele de xalaal isma noqonin ma faa'idaynin maqsuudkiisii maqsuudkiisii ma faa'idaynin oo nufuud lagama helin waaya wاlcilmu cilmigii lafdun lafdi weeye lafdigaasoo lilcumuumi cumuum yani faa'iidaynaya lam yahus khaas kuma aha lilfiqi fiqigi khaas kuma aha lafdiga cilmigu mafhuuman xagga mafhuumka iyo macnaha bal hase yeeshee alfiqu fiqiga ayaa ahasu ka khaasan waaya halkan mualifku wuxuu ka bilaabay inuu noo tacriifinayo lafdiga cilmiga markuu horey lagu soo tacriifiyey fiqiga cilmiga iyo fiqiga calaaqada ka dhexaysa ayuu noo tilmaamaya wuxuu ku leeyahay cilmigu wuu ka caamsan yahay fiqiga fiqiga ayuu ka caamsan yahay macnaha fiqiguna fiqigu waa qayb ka mida ah cilmigii haddaba cilmigu wuxuu shamlinayaa ama soo hosgelaya fiqiga iyo heyrkii saa darteed fiqi waa cilmi naxwuhuna waa cilmi usuulkuna waa cilmi tafsiirkuna waa cilmi xadiikuna waa cilmi musalaxu waa cilmi saynisku waa cilmi yani wax kasta oo yani macluum ahoo la baranayo cilmi cilma lagu tilmaama diinaha ahaado ama maadi hahaado marka lafdiga cilmigu waa lafdi caamuu leeyahay wax badan baa soo hosgelaya laakiin fiqigu waxa weeyaan waa khaas waa hore usoo tariifay balifku macrifatu alaxkaami alsharciyati alcamaliyati almuktasabati min adilatiha tafsiiliya waa kii aan usoo sheegnay waayahay waa axkaamtii sharciga ahayd oo la barto walidalik naxwuhu ma aha fiqi tafsiirku ma aha fiqi xadiidku ma aha fiqi fiqi waa axkaamta sharciga ee camaliga ah dabcan tafsiirka ku jira qayb ka waa fiqi xadiidka qayb ka mid waa fiqi de axaadiidta axkaamta ka hadlaysa laakiin xadiid walba fiqi maaha axaadiidta maalan qisasta ka hadlaysa qisas alambiyaa iyo wacdiga waanada ah dee fiqi maaha kuwaas laakiin wixii axkaamta ka hadlaysa takliifiga xaaraantii iyo waajibkii iyo manduubkii iyo makruuhii iyo mubaaxii kuwaas ayaa markaa fiqi markaa soo gelaya wahaakada marka fiqi waxaad garanaysaa inuu khaas yahay cilmiguna uu caam yahay fakullu fiqhin cilmun walaysa kulu cilmin ian i kasta waa ilmi lakin ilmi kasta ii ma aha aqiih walba waa caalim kulu aqiihin caalim walaysa kulu caalimin aqiihan caalim kasta lakin aqih ma aha lakin aqih kasta waa caalim waaya wuxuu yidhi wاlcilmu cilmigii lafظu lafظi way lilcumuumi cumuum ee faa'iidaynaya lam yahus haas kuma aha lilfiqi fiqiga haas kuma aha cilmigu eh, mafhuuman xagga mafhuumka iyo macnaha bal hase yeeshee alfiqu fiqiga ayaa ahasu ka kooban oo ka xadidan mafhuumka eh, cilmiga wa cilmuna cilmiga annagu macrifatu lmacluumi macluumkii wixii laogaa shanigiisu yahay in la ogaado garashadiisa weeye cilmigu inaabaqat waa hadday macrifadaasi ay daboosho liwasfihi tilmaantiisa waljahlu jahligii qul waxaad dhahdaa tasawuru shay shayga in lagu suuraysto calaa wasfihi yani tilmaantiisa si ka duwan alladii wasfigaasoo calaa uu ku sarreeyey bihi tilmaantaas wa qiila waxaa layidhi xaddu ljahli jahliga xaddiisu waxaa weeye faqdulcilmi cilmiga in la waayo cilmi la'aan wey faqdulcilmi ay cadam lcilm cilmi la'aan ama cadam lmacrifa basiitan ama basiid ha ahaado yani jahligaasi aw amase murakaban murakab ha ahaado jahli murakab ha ahaado murakabkaasoo qad summi lagu magacaabay basiiuhu jahliga kiisa basiidka ah fii kulli maa taxta hara wax kastoo dhulka hoostiisa ah, yani ayaa jahligii basiidka ah soo hoosgelaya qofka jahligu ka qabo waxa dhulka ka hooseeya ama ciidda carrada ka hooseeya tarkiibuhu jahliga murakabka ahna fii kulli ma tusawira wax oo la suuraysto ayuu markaa geli karaa jahligii murakabka ah halkan wuxuu ku tacrifinaya mualifku cilmiga ayuu ku tacriifinaya iyo jahliga maadaama ay lid isku yihiin cilmigii iyo jahligii ayuu halkan ku tacriifinaya wuxuu yihi cilmiga waxaa weeye macrifatu almacluum macrifatu almacluum almacluum waxaa looga jeeda halkan yani maa min shanihi an yuclam waxa arrinkiisu yahay in la ogaado wax kasta oo la ogaan karo oo la garto oo la haleelo oo xaqiiqadiisa aad garato ayaa cilmi la yidhahda maalan aaladan in la dhaho microphone ama mukabir sawt waxa weeyaan waa cilmi in aad ogaato maala salaaddu inay farad tahay waa cilmi faacilku inuu godan yahay marfuuc yahay inaad ogaato baabanaxwi marka laga hadlayo waa cilmi waaya haddaba cilmigu waa shayga inaad xaqiiqadiisa calaa maa huwa calayh macrifat اlmacluum calaa maa huwa calayh waa inaad shayga ku ogaato siduu yahay xaqiiq ahaan waa kii lagu soo dhaaftay waraqaadku inuu yidhi alcilmu macrifat اlmacluumi calaa maa huwa bihi fi اlwaaqic yani macluumka inaad ogaato waxa shanigiisu in la ogaado sida uu waaqic ahaan dhab ahaan u yahay inaad ku ogaato wey waaya halkan uu leeyahy mualifku indaabaqat liwasfihi lmaxtuumi wuxuu uga jeedaa yani waa uu lahaa calaa maa huwa bihi fi lwaaqicdi weyaan macnaha macrifadaas haddii ay waafaqsan tahay sida uu yahay wasfigiisa xaqiiqada ah ee laasimka ah hadday waafaqsan tahay manaa shayga haddaad xaqiiqadiis suu yahay ku ogaato dhab suu yahay markaas cilmaa lagu tilmaamay lakin sidii yahay si kadib haddaad ku ogaato taasi waa jahli waa jahliga marakabkeena imaan qof baa witirka wuxuu u haystaa maala inuu yahay sunno muakada waa cilmi ilan waxa weye waa xaqiiqadii witirka ayuu markaa gartay in e, uu yahay sunno muakada faatixada akhrinteeda uu akhrinaya salaadda inay tahay rukni min arkaan isala waa cilmi laakiin haddii taas si ka duwan uu aamino maalan inuu witirku yahay makruuh hay makruuha inuu yahay ama witrku inuu yahay maalan waajib de taas cilmi ma ahe eh waxa weeyaan macrifatu shay cala khilaafi ma huwa bihi fi lwaaqic xaqidiisi ka duwan ayuu markaa ka aaminay hayga markaa cilmi maahe waa jahli murakab ah kadalika maalan haddii maalan qofkii yani uu aamino maalan shay baail ah iska dhadhiciyo maalan hadduu aamino in nikaaxu uu asaxayo bilaa weli markaas waa jahli murakabakaasi ma aha cilmi maaha ilan xaqiiqadii wuu khilaafsanyahay saa darteed indaaba qatli wasfi maxtuumi macneed waa saas waa in macrifadu ay waafaqsan tahay shayga xaqiiqadiisuu yahay waa inay iswaafaqsan yihin macrifadan iyo xaqiiqada shayga waa inay iswaafaqsan yihin isdaboolaan hadday isdabooli waayaan oo isdaba maraan iskana maraan markaa cilmi ma ah waa jahli jahli weliba murakabkaa ah weeye xumaa jahligiina wuxuu ku tacriifiyey tasawuru shay u fiirso macrifo muuse ka cabirin jahligu waa suuraysi wax qofka dihnigu ka suuraysanaya wey macrifo ma ah tasawuru shay shaygii in lagu suuraysto calaa khilaafi wasfihi aladii bihi calaa yani wasfigiisii tilmaantiisii ka duwan tacriifkan horta mualiku laba tacriif buu sheegi doonaa jahliga tacriifkan hore waa tacriif runtii ee eh, labadii nooc ee jahliga mid ahaan uun daboolaya oo ahaa jahliga murakabka ilan jahliga waa laba nooc jahli basiid ah iyo jahli murakab ah jahliga basiidka waxa weeyaan cadam lcilmi bishay oo cadam lmacrifa qofkiin waxaan garanayninba haddi la maalan aaladan maxaa la yidhahdaa ma garanay waxay ta waxaa weye haddi la maalan alaaqa sunniga maxaa la yidhahdaa ma garanayo alaaqa bidciga maxa la yidhahda ma garanayo salaad taraawiixda xukunkeeda waa maxay ma garanayo taas waxa weye cadam alcilm waa jahliga basiidka ahaa maana jahliga fudud weeyaan en murakabka ahayn ka murakabka hore waxaa weeye inuu qofkii shaygii siduu yahay si ka duwan uu ka aaminaba yani qofka ma dhahayo ma garanayo yani wuxuu ka aaminsan yahayba haygan siduu yahay si ka duwan maala haddii ladhaho salaad taraawid xukunkeeda waa maxay wuxuu leeyahy maala waa waajib aaladan waa maxay de waa idaacad idaacad baa lidhahdaa qof reemiya haddaan weydiina mukhraafonka muxuu yahay ou dhaho waa idaacad wax laga dhegaysto waa jahli murakaba haddii maala weydiiye qofkii waa maxay maala yani maala allahuma sal ala maxamed nikaax oobkiisa waa maxay markaasu wuxuu hi nikaaxu waa waajib qofki inuu guursado waa waajib waa jahli murakaba ah. ma fahamti soo maha marka yani qofkii inuu shaygii xaqiiqadiisii ka duwan uu ka aamino waxaa la dhahaa jahli murakab ah haddaba tacriifka hore waad arkaysaa tasawuru shay cala khilaafi wasfihi aladii bihi cala waa waxa weeye jahliga murakabka ah inaad shayga ka suurayso suu yahay si ka duwan tacriifka dambe ayaa labadiiba ay soo hosgelayaan wuxuu idhi waqiila xad اljahli faqd اlcilmi qofkii inuusan waxaan garanayn faqd اlcilm cilmi yani qofkan ma garanayo wax marka garasho la'aantii baa laba nooc noqonaysa qofkan in uu dhaho waxaan maba garanaya oo halkaa uu ku istaago o dhaho anugu shaygan allahay ka allah wax aan ka ogahay ma jirto waxa weye kaas waa jahliga basiidka ah murakabkuna wuxuu noqonaya markaa in uu shayga ka aamino siduu yahay si ka duwan marka tacriifkan dambe ayaa labada tacriif habboon waaya wuxuu u kala qaybiyey basiid iyo murakab u fiirso jahliga murakabka ah waxaa murakab loogu magacaabay maxaa laba jahli oo isa saaran laba jahli oo hee isa saaran weye qofkan mar horto shaygi ka jaahil shaygii ma garanayo xaqiiqadiisi marka labaad isaga oo shaygii aan garanayn ismoodaya inuu garanayo naftiisana jaahil buu ka yahay huwa jaahilun bihay wa jaahilun biannahu jaahil laba jahli baad ga kulmay haygeenu jaahil buu ka ma garanaya marki la weydiyo waxan waa maxay ma garanayo xaqiiqadiisa haddana ma ogo inuu jaahil yahay naftiisu ka jaahil yahay hataa oo wuxuu moodaya inuu garanayo waa sida dadka caamada hadda haysta masaaisha sharciga hadda weysa dadka caamada ah waxbay kuu sheegayan kudhihi mahayan waxaan dad waaas waa maay de waaas waa caadi hadad maalan yani ribadu waa maxay qolaa la weydiiye ganacsataa ribadu maa maxay waxay dhaheen ribadu waa qofkii inuu shaygii ku iibiyo sicir aad oga badan intii uu joogay taasina ma aha de ribada xaqiiqadeeda marka waa jahli murakaba waa jahli he murakaba haddaba <clears throat> jahliga eh, labada nooc ayuu qaybsamaa basiidka <clears throat> qofkan wuu is ogaya inuusu jaahil yahay saa darteed wuxuu le waxaan ma garanayo laa adri ma garanayn ku lehay waa basiid labadooda waxaa xun kan murakabka ahoo qofkan shaygii ma dhahayo ma garanayo ee waxbuu kugu jawaabaya wuxuu aaminsan yahay waxaan inuu sidaa yahay mana ah marka jahliga murakabka had iyo jeer ka xun jahliga basiidka ah halkan wuxuu leeyahay mualifku basiiduhu fii kulli ma taxtasara tarkiibuhu fii kulli ma tusawira yani wuxuu tilmaamayaa jahliga basiidka ah in uu yahay tusaalihiisu wax kastoo dhulka hoostiisa ah jaahil baa ka nahay walidalika waxaa lagu tilmaamaya inuu yahay he yani qofka dhulka hoostiisa aan garanayn waxa ku sugan de qofka samaba garanay de ilah baa og wax dhulka ka hooseeya waa jahli basiidu leeyahay waa jahli he basiid ah yani miaalka jahliga basiidka ah waxaa weeye cadamu cilmina bima taxta alard yani inaanan garanayn wax dhulka hooseeya u fiirso laakiin halkaa mualifka lagu qabsado yani waxa shanigiisu yahay in la ogaado ayaa markaa qofka hadduu garan waayo lagu tilmaamaya cilmi laakiin dhulka hoostiisa hadda hanigiisu maha in laogaado yani dadku ma ogaan karaan wax dhulka hooseeya mama ogaan karaan saa darteed jahli lagu magacaabi maayo jahli he lagu magacaabi maayo waxaa ka ficlan in miaal kaloo ka fudud uu noo keeno halkan u leeyahy tarkiibuhu fii kulli matsuura yani jahliga murakabka wuxuu gelaya wax kasta oo la suuraysan karo ayuu geli karaa yani wax kastuu geli karaaba ka wadaa waxaa la yidhi baydkan looma bahnayba mualifka inuu iska badbaadiyo ayaa ficnaan lahayd wax macno inoo soo kordhiyey maba jirto saa darteed baydkan uu iskaba xadfo ayaaba ka quruxsanaan lahayd wuxuu ihi wljahru jahl ad tasawru shay shayga laga suuraysa cala khilaafi wasfi wasfi tilmaantiisa si ka duwan alladii tilmaantaasoo calaa uu ku sarmale bihi shaygaas alladii wasfigaasoo calaa uu ku sarmalay haygii bihi wafiga waqiila waxa la xad ljahli jaaliga xaddiisu waxa weye faqd lcilmi cilmiga in la waayo basidan ha ahaado jaaligaas ha ahaado mid basida oo mase murakaban mid murakab ha ahaado murakabkaasoo qad sumiya la xusay oo la sheegay basiiduhu jahliga basiidka ah fii kulli ma taxta hara wax kastoo arlada ka hooseeya ayaa tusaale u noqon kara oo qofkii u ka jahli ah wax kastoo dhulka arlada hoosteeda ah oo qofkii u ka jahli ah ayaa markaa eh, noqon kara eh, tusaalaha jahliga basiirka ah tarkiibuhu murakabkiisana waxa wey fi kulli ma tusawira wax kastoo la suuraysto ayuu jahligu murakabka geli karaa wallah aclam wsal allah wslam ala nabina mxamed